bismillahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa usalli wa usalimu calaa nabiyihi alkariim moxamed bni cabdillaah khaatami alambiyaai walmursaliin wcla alihi wasxaabihi alkiraam wslama tasliima kaiira allahuma anfacna bima callamtana wacallimna cilman yanfacuna wazidna cilman walxamdu lilaahi cala kulli xaal waa aayadda boqol iyo sideed iyo labaatane ka mida suurat lbaqara qisadii nebi ibraahim baynu ku dhex jirnay ee dhismii kacbada aayaadku way faahfaahiyeen xadiidka bukhaari ku sugan ee saxiixa ah isaguna faahfaahin intan ka sii dheeraada ayuu bixinaya oo ka warramaya dhismihii kacbada wakhti yaroo kooban haddaynu siino nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu leeyahay ciddii ugu horraysee samaysatay baalkan dhexda dumarku ay ku xidhaan ee boqorkiiyo dhaclaha iyo wax la yidhaahdo mooyaane waxay ahayd nebi ismaaciil hooyadii aajaraal la odhan jiray waxa ku xinaastay xaaskii nebi ibraahiimmi weynada ahayd oo saara la odhan jiray marka si ay raadkeeda uga qarisay maradaa dhexda ku xidhatay oo xaggeeda dambe yara jiidayso raadka qarinaysa wuu kaxeeyey nebi ismaaciilo nebi ibraahim calayhi salaam aajare iyo ismaaciil oo yaroo mujo ah wuxuu dhigay halkaa imminka kacbadu ay tahay oo cidlo ah magaalana ahayn kacbana ahayn wuxuu u siday sibraar bii'ah iyo sibraar timira labadiibuu u dhigay oo wuu iska dhaqaaqjiyey oo waa tegey islaantii way daba gashay waxay leedahay xaggeed nagaga tegaysaa bay dhowr jeer ku celcelisay wuu hadli waayey xoogaa markii ay daba socotay bay tidhi ma ilaahay baa ku faray inaad halkanna dhigtood naga dhaqaajiso haabuul jawaab qaaliya bay bixiso waxay tidhi idan laa yudayicunaa haddaa na dayici maayo kol hadduu sidaa ku faray na dayici maayo meel taaga markii uu gaadhay oo buuraha maka iyagii uu ka yara libdhay ayuu u soo duceeyay intuu soo qaabilay rabbanaa inii askantu min duriyatii biwaadin hayri dii zarcin cinda baytika almuxarami rabbana ilaa aayadda qaybteeda dambe laga gaadho ilaahay ubadkayga iyo ehelkayga waxaan dejiyey meeshaa cidlada ah oo baadiyo biyatoona aan lahayne ilaahay sidaa iyo saa iyo saa u yeelo diin iyo dunyaba ilaahay buu baryay suuratu ibraahim aakhirkeedaad ka akhrin karaysa ducada sidii buu ku maqnaa iska amar alluu ku shaqaynaya ilaa awliyada ilaahay waa askar ilaahay amarkunbay qaataan ajara ama nebi ismaaciil hooyadii nebi ismaaciilna dee sida loogii ka farcan oo nebi maxamedna ku jira calayhi salaatu wasalaam halka isxaaq iyo yacquub ay ka farcan tahay reer banu israa'iil markii ay sibraarkii biyaha ahaa iyo kii timirta haaba madheen inankii xoogaa naaska ku duuda ee uu gaajooday ay badiya biyo macnaha waxay cabtiya waxay cuntaba weyday ayaa yarkii oo lababoglaynaya eegan kari weydayoo kolba dhan bay u yar carartay halkan iminka safa la idhaahdo buurtan yare safa oo dee kacbada masaajidka dhexdiisaba ah oo kacbada dhinaceeda bariya ayaa yara fuushay waxba yara sheedaanisay waxba weyweydaoo xaggaa safay u kacday labada buurood dhexdooda ayay u guayay yara guclaysay ilaa nafi orod bay kugu aamintaaye marwey haddana tagtay waxba yara bidhaamiso waxba way weyday labada buurood dhexdooday toddoba jeer oroday waa halka orodkan aynu guclaynayno xajka iyo cumrada uu ka yimi weey islaantaasaa lagu xusuusanaya dikriyaat weeye liummahaatin khaalidaat ooyooyinkaa taariikhdooda ay waaraysaa lagu xusuusanaya markii toddobaad kolkay marwo taagantay ayay sanqarh maqashay dabeedna way is-aamusiisoo waxay tidhi sanqarh baa baxaysee baldhegayso khayrsida noqo way soo carartoo yarka agtiisii bay timid iyada oo gurmaduu soo fidiyey malakul jibriil oo halkaaba riiguu ka taagay samsam la ydhaahdo ceelkan samsamka la ydhaadunbuu halkaa oo bannaanayd cidhibta ku dhuftay dabeedna wuxuu noqday riig rabaani hoode biyahasaa soo booday biyo qulqulayay timi lacajecladuna waa cajiib dee haraad baa soo marae biyihii qulqulayay quuri weydo daryar bay u samaysoo ciiddii ku joojisay nebi maxamed wuxuu leeya islaantaasi haddaanay joojin lahaynay biyahaasi ha qulqulaana dayn lahay webi caalamka socduu noqon lahaa sidaa niil iyo furaat oo kale yarkiibay waraabisay iyadiina way cabtay wixii kale qadhaab la siiyeyna way iska intifaacsatay iyadoo halkii iska degan malaguna wuu u bushaareeyo wuxuu idhi ehelkii ilaahay baa tiina ilaahay idin dayici maayee halkaagaa xejiso ku egow qolo wafdi soconaysa oo reer jurhum la ydhaado ayaa yimid islaantii bay la hadleenoo waxay idhaahdeen dee biyahan aduunbaanu kuugu nimida inaannu ka cabno ogolow safarka yagani waan idiin ogolahay bay tidhi laakiin maamulkooda ma lihidin alaaleh iska caadi bay ahayd bani aadamku <laughs> biyo baadba inuu isku cidhiidhsadee sidii odayaasheennu sarta ingiriiska haraggaa ay ugula qorteen oo kaley samaystee waxay tihi wa idinka cabi laakiin maamulkeeda malihidina ogaada malihin laakiin waa intifaacsan heshiiskaasaa la kala qortay way soo guureenba meeshu meel wanaagsan bay ahayd laakiin biyola-aan baa ka jirtay bay degeen muddo dheer bay yaaleen nin xoogahoo barbaaray buu noqday nabi ismaaciil luqada carabigana asal qoladaasa u ahaa oo ku hadli jiray luqadii carabigana si fiican buu bartay inan bay u dhiseen islaantii way iska dhimatay aajare la odhan jiray intaa wuu ka maqan yahay nebi ismaaciil nebi ibraahim cafwan wuu maqan yaho maba soo noqonba islaantiisii meeshan uu dhigay ilaa ay allaysatay wafaadaysay maba soo noqonba wuxuu yimi nebi ismaaciilo dee nin weynoo xaas leh xaaskiisiibuu u yimid maalin maalmaha ka mid ah. intii ilaahay fasax soo siiye kadib wuxuuhi ismaaciil mee waa qaraab tegay oo ugaadh buu noo raadiyey bal noloshiinna ka war markay isu sheegtay inay xaaskiisa tahay wallaahi balaayiyo baas ku nooloo waa iska dhibannahay bay tihi islaam dayro badan ayay noqoto way ku yeedhisay wuxuu waxaad u sheegtaa salaan iga albaabka fayaaradiisa inuu bedelana u sheeg ismaaciil markii uu yimidna anteena ilaahay baa u taagnayd oo awliyada ilaahay iska leedahay jawigiibuu markiiba aabbihii ka uriyey sidii yacquubba inamadiisu markay dhul fog soo marayeen sankiisu u dheeraadee uu uriyey iyagoo dhuldheer ka soo socda maanta cidi miyay kuu timi ha oday wanaagsan oo aad u qurux badan oo haybad laho ayaa ii muxuu kuu eh, fariin dhaafay wuxuu igaga tegay fariin in aad salaanku gaadhsiiyo albaabkana aad fayaaradiisana badasho kaasi aabahay ahaa buuhi fayaaradda uu sheegayaana waa adiga dee iska magaalayso islaantaasi fariintaa kamay way ka dhaqaajisay nebi ismaaciil wuu iska sii joogay tu kaleu guursaday muddo dheer kadib buu haddana nebi ibraahim yimid tiibuu la kulmay oo u waraystay way bushaaraysay islaan iska barwaaqaysanoo iimaanku qanjaha joogay noqotayoo wallaahi waxba ilaahay unbaa naga wanaagsanoo wax waliba waa khayroo waa barwaaqaysana way bushaaraysa iyadana intii in la-eg buu u sheegay salaanna iga gaadhsii fayaarad albaabka catabadiisa ama fayaaradiisaana ha iska daysto haddii uu nebi ismaaciil yimid oo uu maaragtay soo hadhimo doontay isaguna dareenkiibuu mar labaad helay fariintiibuu weydiiyey intiibaa u sheegtay aabbahaybuu ahaa buui waxaanu amray inaan adiga ku daayo nebi ismaaciil halkiibuu dabeedna nin weyn noqdaoo eh, manaa xadiikaasi ma sheegayo ubad uu sii dhalay laakiin de isaga iyo qoladii reer jurhum la iska wada deganaayeen beri dambe dambe ayuu nebi ibraahim calayhim asalaatu wasalaam oo soconayaa yimid way ismucaanaqeeyeen isdhunkadeen laba ninoo dee isdhalay oo kala raagay markii uu la hadlay ay kala bogteen warkii kadibba wuxuu ilaahay wuxuu igu amray inaan halkan ka dhiso beyt gurigiisii ah oo loo soo xaji doono oo labadeennaba la ina faray inaynu dhisno waa wada fulinaynaa buui sidaa aayaddan aynu dul ay sheegayso qodhismii bay bartii ka jeexeen dhismaha maanta loo tukanaya caalamulislaami malaayiinka qof kusoo tukanaya ee muslimiinta ah ayuu bilaabay wuu jeexay meeshu meel yaroo taagabay ahayd immika waa god laakiin meel taagabay marka ahayd kolkii ay gidaarkii xoogaa marinayaan dabcan nebi ibraahimna wakhtigaa da'diisu ay weynti ayaa tiigsigii iyo dhagaxa hinjintiisiibaa ku adkaaday halkan immika maqaamu ibraahim aayaddu ay dhagaxa ay ku sheegtay oo weyn buu soo hinjiyey ismaaciil ismaaciilna kuuli buu ahaa nebi ibraahimna wastaad buu ahaa kolkaasuu u dhigay dhagaxaasi sakhaalad buu uga dhignaa dabeedna intuu isku taagay ayay cagihiisu la diismeen oo taarikhdiisii sii muuqanaysa markii ay dhammeeyeenna ilaahay wuxuu faray inuu halkaa dadka uga yeedho wa'adin fi nnaasi bilxaji ya'tuuka rijaalan wacalaa kulli daamir ya'tiina min kulli fajin camiiq yeedhmadiina waa gutay ilaahay intii uu gaadhsiiyeyna way u xajaysaayoo waa u cumraysanaysaayoo waa taa tegaysa sidaasibaa ay ahayd taariikhda maaragtay kacbada iyo inta uu ku kordhinayo xadiidka saxeixa ayna marka aynu soo ururino <clears throat> waaya rabbanaa wajcalnaa muslimayni laka wamin duriyatina ummatan muslimatan laka wa arinaa manaasikana watub calayna inaka anta tawaab raxiim wuu duceeyey nebi ibraahim ubadkiisii buu u duceeyey diin wixii khayr leh wuxuu idhi rabbanaa ilaahayagiiow wabcad fiihim ubadkayga waxaad ka soo dhex saartaa mustaqbalka rasuulan minhum rasuul iyagay ka mid ah yatluu calayhim ku dul akhriya aayaatik qur'aankaaga wa yucallimuhum alkitaab kitaabkana bara macnihiisa oo faahfaahaya waalxikmata xikmadda kitaabkaa ku jirta iyo axaadiistiisana u bayaamiya wayusakiihim nadiifiya oo tarbiyadeeya innaka adugu anta alcasiizu alxakiim kii awood badan baa tee casiisa shay walbana xigmad u yeela ilaahay wuxuu idhi waman yarqabu yaa nacaya ma nacayo weeye can millati ibraahiim nebi ibraahim diintiisii ma nacayo ilaa man qofunbaa nacaya oo diidaya safiha nafsah naftiisii xumeeyey oo nacas ka dhigay safiha nafsa qofka naftiisii nacasnimo u quudhay ayaa nebi ibraahim diintiisa ku gacan saydhaya walaqad istafaynaahu nebi ibraahim waanu doorannay fidunyaa adduunyada ilaahay baa doortay imaamnimo iyo risaalad iyo hormuud wa innahu fi laakhira nebi ibraahim aakhirana la min asaalixiin ambiyada waan wanaagsan buu ka mid yahay id wakhti xus nebi maxamedow oo dadka u sheega ka waran taariikhdiisa qaala lahu rabbu ilaahiisii baa ku yidhi nebi ibraahim aslim aniga ii hogaansan aniga igu xidhan oo ii hogaansan buu ilahay idho addoon ii noqo qaala markaa nebi ibraahim baa wuxuu yidhi isagoo jawaab degdega bixiyey aslamtu waxaan isu dhiibay lirabbialcaalamiin ilaaha caalamiintoo dhan iska leh waan oggolaaday inaanu islaamo oo aan isu dhiibo oo aan addoon u noqdo wa wasaa waa dardaarmay biha diinta ah iyo tawxiidka ah ibraahiimu nebiga la ydhaahdaa wuxuu u dardaarmay baniihi inamadiisii inamadiisii isaga dhexlayay komitida buuhi caqiidadaa wanaagsan buu dhaxal uga tegu u wa yacquub yacquubna isaguna diinta islaamnimada ayuu u dardaarmay inamadiisa waxa uu leeyahay mid waliba yaa baniya inamadaydii ow ina allaha stafaa ilaahay wuxuu idiin doortay lakum idinka addiin diinta islaamnimadu ilaahay idiin xulay oo uu idiin doortay oo uu idinku mannaystay falaa tamuutunna ha dhimannina ilaa wa antum muslimuun idinka oo ilaahay u hoggaansanoo iimaan iyo islaamnimo irkaday oo cuskaday un geeridu ha idiin ibraahim waxaa muuqanaya sidaa uu ku ducaysanayay si ilaahay ku ilhaamiyabahayd waayo duriyadda ka farcan waxaa ka mid a nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyo ummaddii uu ka soo dhex baxay ilaahay ummadda rasuul iyaga ka mida ka soo saar buu marka sida riwaayooyinka qaarkoodba sheegayaan wuxuu nebigu leeyahay waxaan anigu ahay baryadii nebi ibraahim ducadii ilaahay uu bariyey oo la aqbalay baan ahay waanuu yahay rasuulku sal allahu calayh wasalam sidiibuu u yimi ilaahayna markuu ummadan islaamka u manno sheeganayay sidan ducadan unbuu markaa nebi ibraahim ilaahay uu baryay in loo aqbalay ayaa ummadda ilaahay ugu manno sheegtay huwa aladii bacaa fi lumiyiina rasuula minhum yatluu calayhim aayaatihi wayusakiihim wayucallimuhum alkitaaba walxikma wain kaanuu min qablu la fii dalaalin mubiin ilaahay waa ilaaha rasuulkaa idiin soo diray intaasoo khayrana wuu idiin leeyahy waxa markaas nebi ibraahim ducadiisii ay noqotay inuu ilaahay rasuulkaa wanaagsan ummadda ka soo dhex saaro kitaabna uu siiyo rasuulkaasina kitaabka ummadda uu sharxo erayadiisa uu baryo sida loo akhriyayo macnihiisa sida loo fahmayo xikmadda sida looga qaadanayo yatluu calayhim aayaatika wayucallimuhum alkitaab walxikmata wayusakiihim intaasuu isugu daraya sida loo ahriyayo asxaabtii nebigu dee nebi maxamed bay qur-aanka ka qaatee sida qur-aanka loo ahriyayo isaguna malag uu ka qaatay marka sidaasa ahrintiisu ay u sugantay tawaatur ugu sugantay oo ay tahay sidii nebi maxamed calaa ma tuluqiya min alxadrati alafsaxiyati alnabawiya jaamacaddii nebiga qaaliga ahayd iyo habkii fasiixa ee qur-aanka uu akhrii jiray nebigu loo akhriyo weeye oo qur ruugnimada la iska ilaaliyo iyo jajabintiisa akhrintiisu waa waajib in loo akhriyo wanaagsan marka wayucallimum kitaab waa tafsiirkiisa iyo macnaha sidaasaanu qur-aanku ku dhadhanroonyahy markaad erayadana barato macnihiisana aad raaciso labadaasaa ilaahay ugu manno sheegtay akhrintiiyo qura maaha laakiin waa akhrintii iyo macnihii xikmadu imaam shaafici raximahullah siduu ku fasirayo waa axaadiidta nabiga nebiguna wuxuuhi wardadyow ilaahay wuxuu isiiyey qur in la egoo waxyana wuu xadiidka ah marka ha odhanina nebiga laga qaadanaya waa qur-aankaoo qure xadiidka suganina waa laga qaadanaya rasuulkaoo waa diinta qayb ka ah. marka iyadoo la sheegay akhrintii qur oo la sheegay si inuu nebigu barayo macnihii ayaa ilaahay wuxuu raaciyey wayusakiihim taskiyada maxay tahay culamaau tarbiya waa meel ay daliishadaanoo waxa ay leeyihiin waa tarbiya waa shay ka dheeraada akhrintii iyo macnaha barashadiisii oo ah wuxuu ka saxayay oo uu ku carbinayay sida loogu camal falayo ee loo fahmayo marka waa tilaawatun wlfahmu wafahmu macna alqur'aan waalcamalu bihi ku ka turjumaysaa wayusakiihim wuu tarbiyaynayay saasuu u dhisay nebigu saa darteed baa qarnigii uu dhisay uu noqday qarniyadoo dhanka ugu fadli badan ilaa nebi maxamed baa calayhi salaatu wasalaam soo saaray oo carbiye ducadaasii baa ilaahay u aqbalay nebi ibraahimoo aynu arkaynaa ummadda islaamka ah oo asxaabtu hormuud ay u yihiin inuu ilaahay u aqbalay haddaba halkan waxa ilaahay uu ku xusayaa dadkiibuu kala reebayaa nebi ibraahim u abtirsanayayoo nebi ibraahim yaa ku abtirsan kara ka diintiisa raacay ka diintiisa diidayna de waa sida iyagana halkaa iska dhig waman yarqabu can millati ibraahiima ilaa man safiha nafsah yaa nacaya diintii nebi ibraahim ilaa qof naftiisii safiih ka dhigay mooyaane safiihu waxa weeye qofka magaratada ah ama caqliga liita way ee ay tahay in la hagoo la hogaamiyo marka qofku inuu naftiisii dee u qaado oo qof caaqilahoo qiimale uu ka dhigo iyo inuu safiih ka dhigo labadaa waxaa kala saaraya diin iyo diin la'aan hadduu qofku diin islaamiya iimaan leeyahay waa qof lagu talagali karo akhyaara haddii kalena waa qof liito safiiha oo wax macnaaha leeyahay qofku haddaanu diin lahayn wax macnaaha uu leeyahay ma jiro saa darteed baa ilaahay safiihu ku xukumay walaqad istafaynaahu fi dunya wainahu fi laakhirati la min asaalixiin adduunyadana waan doortay nebi ibraahim aakhirana saalixiintu ka mid macnaheedu ilaahaybaa doortay adduun iyo aakhiraba nebi ibraahim waxyaabaha lagu doortay haddii laguu sheegayna waxa weeye isagoo ilaahay ka dambeeyey addoonnimada xaqiijiyey ilaahay isu dhuldhigay amarkiisa qaatay diintiisii hirgeliyo ku dagaalamay liwaxdu isagoo keligiiya ayaa jihaadka xaqiijiye ou sanamyaasha ka jajabinayay kuwii mushrikiinta ah id qaala lahu rabbuhu aslim baa idhaahw aslim isdhiib oo hogaansan ila islaamnimada waxay sheegaysaa qalban wa qawlan wa camalan qalbiga iyo qowlka camalka intaba inuu qofku ilaahay isu dhiibo qul ina salaatii wa nusukii wa maxyaaya wa mamaatii lilaahi rabbi alcaalamiin geeridayda iyo noloshayda iyo camalkayga iyo salaadayda intoo dhanba ilaahay baa leh addoon ilaahay baan ahay camalkaygana ilaahay baa leh markaasuu ka jawaabo wuxuuhi aslamtu lirabbi alcaalamiin saas wey waxa aayadda aynu ka faa'iidaysanaynaa qofku inuu gurmad fidiyo waajib bay ku tahay marka u horeeya naftiisu u fidinaya si aynu qisada ka arkayno marka labaad cidda ka agdhow ee ugu laxajeclo badan yaha ubadkiisa ah ayuu u fidinayaa marka ku xigta ummadda ka agdhow saasuu u wadayaa marka mar walba nebi ibraahim iyo ambiyada uu sii dhalay waxaad arkaysaa qur inuu ka warinayo oo uu taariikhdooda ku xusayo inay gurmad u fidinayeen dadka ka agdhow iyo ubadkooda wawasaa biha ibraahiimu baniihi wayacquub biha damiirkaasi wuxuu noqonayaa islaamnimada diinta miladaa miladaa ay ku noolaayeen ee ambiyadaasi ku dhinteen ayay dhaxal uga tegayeenee u dardaarmayeen siduu nabi maxamedba calayhi salaatu wasalaam ummadda caamahaan iyo khaas ahaanba waxa uu lahaa war waxaan idinkaga tegay dhexdiinna shay hadaa cuskataan aydaan ambanaynin kitaab allah ilaahay kitaabkiisa war ilaahay kitaabkiisaan idinkaga tegay markuu sii dhimanayay ilaahay kitaabkiisa haddaa qabsataan oo irkataan amban maysaan buu marka labadoodaba dardaarankani wuu yaallaa mid waliba wuxuuhi yaa baniya ina allaha istafaa lakum uddiina falaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun inamadaydiiyo ilaahay diin buu idiin doortay diin macnaha qofka ilaahay uu diin siiye wuu doortay qofku ilaahay diin siiyey waa doortay qofka diinla-aan ku dhacayna doorashada allo ka baxay weligiiba cid kastaa hadday codka ugu badan siiso adduunyadoo dhammi hadday doorato qofkan oo ilaahay xaggiisa aanu cod ku lahayn maya soo bixi maayo wuu libdhay balaak liisku ku jiraa liiska madow liiska madow ay gaaladu idhaahdaan liiska madoobaanu cid ku qornay ka bilaaddiin ku dhacaybaa liiskii madoobaa ku qornaa asfala saafiliin ina allaha istafaa lakum uddiin falaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun ha idinkoo islaama mooyaane macnaheed waxa weeye islaamnimada xejista oo xejista oo xejista oo dhib kastooo idinka soo gaadha ku adkaysta caduu calayha binnawaajid siduu nebigu xusaya calayhi salaatu wasalaam gawsaha dambe dhigta geeriduna ha idiin idinka oo islaamnimo ku sugan macnaha ku faana diintiinna ku noolaada oo ku dhinta saasuu waliba u dardaarmaya inamadiis manaa idinka xaggiinna wax kaboodfalihiyuu ka iman doodii baa ilaahay uu soo celiyey nimankan yuhuuddaa uu u furayay si eh, xujadaasi ay ugu fashilmaan nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo ummaddana ilaahay uu laqimaya dabeed alla wuxuu yidhi am kuntum ma waxa ahaydeen yuhuudey shuhadaa ma goobjoog ba ahaydeen id xadara yacquub kolkii uu yacquub ku soo xaadiray almowtu geeridu astaamihii geerida iyo calaamaadkii iyo muqadamaadkii waxyaabihii ka horraynayay markay ku soo xaadireen malagu sakaraadkii lagu dhuftay miyaa goobjoog ba ahaydeen id qaala libanii inamadiisiioo ag joogay buu ku yidhi yacquub isagoo imtixaan ka qaadaya maa tacbuduuna maxay idin caabudi doontaan min bacdii aniga dabaday aniga waay kanoo waan sii socdaa maxay idin caabudi qaaluu waxay idhaahdeen ilmo yacquub nacbudu ilaahak nacbudu ilaahaka ilaahagaannu caabudi doonnaa wa ilaaha aabaa'ik aabbayaashaa ilaahoodaanu caabudi doonaa aabbayaashaasi waa kuwe ibraahiima wa ismaaciila wa isxaaq saddexdaasoo aabbayaashaaya waa laba awowiyo aabbaeh ayaanu caabudi doonaa ilaahoodii ma kale ilaahbaah ilaahan waaxidan waa ilaah keliyahuun ayaanu caabudaynaa wa naxnu annagu lahu muslimuun isaga keligii baannu hoggaansanay ilaahay wuxuu idhi tilka taasi ummatun qad khalat waa ummad socotay oo tegay oo iska allaystay lahaa maa kasabat waxay leeyihiin wixii ay shaqaysteen khayr iyo shar walakum maa kasabtum idinkuna waxaad leedihiin dadkiinna noole wixii aad shaqaysateena camal ah walaa tus'aluuna laydin weydiin maayo camaa kaanuu yacmaluun waxay samaynayeen ilaahay idin weydiin maayooo laydin qabsan maayo iyagana waxaad samaynaysaan loo qabsan maayo mid walba gaarkiisuu ilaahay u xisaabinaya sidaasaa ilaahay u xujeeyey nimankii mushrikiintii carbeed iyo kiristankii iyo nasaaradii waa nimankana waxay isu dhigeen inay wax ka sheeg sheegaan oo ah. waxyaabo been haysoo mallowqeen ayay ka sheeg jireen sidaa darteed baa ilaahay uu halkan fashiliyey yacquub baa sidan yidhi oo yacquub sidan waxaan kitaabna qorin sanadna lahayn iyo meel adagoo lagu tiirinayo alla wuxuu ku xujeeyey yacquub markii uu sii dhimanayay inamadiisii diinta iyo islaamnimadaas uu dardaarmo uu kaga tegaye goortaa goobjoog miyaa ahaydeen ilaa cidda looga qaateenkahay waa ciddii goobjoog ahayd weeye idinku wakhtigaa miyaa joogteen ilaahay subxaanahu wa tacaala asalka ahaa ee mar walba joogay ayaa ka soo wariyey yacquub maqaaladan qaaliga ah yacquub saasuu islaamnimo ugu dardaarmay ubadkiisi idinkuna ubadkiisi baa sii farcanta waxba ha ka sheegina saynu aayaadka dambe ku arki doonno ma idinkaa og baa ilaahay u odhan doonaa mise ilaahay ilaahay baa og subxaana <clears throat> qul a antum aclamu am illaah arrinku saasuu u dhacaye idinka iyo ilaahay keebaa la odhan karaa wuu ogaa wakhtigaa ilaahay baa ogaa waa yacquub oo sii dhimanayo geeridu ay kusoo xaadirtay marka almowt geeridu dee waa haddii naftu ay ka baxdo hadalkani kama yimaadeenba saa darteed u xusnay muqadamaat ulmowt waxyaabaha mowtka ka soo horeeya sakaraadka nin weyniwadkii waa yaqaanaa ee hebel dhimanayo markii tumaatidaasi ay ku dhacday ayuu inamadiisii diinbu u dardaarmay sidaa ibraahim iyo yacquub mar ilaahay uu kusoo celiyay subxaana sababta yacquub ilaahay ugu soo celinayaa waxa weeye dee iyagiibaa ka farcan israa'iil baa yacquub ah nimankan muranka badan nebiga calayhi salaatu wasalaam la galayna dee ilmo yacquub ahaan waa banu israa'iil marka labadoodu wada jir bay diin ugu dardaarmeen markay ifka ka tegayeen gaar ahaan yacquubna maqaaladiisii sidanay ahayd iyadoo faahfaahsan halkaa waxaynu ka fahmaynaa qofku waxa u muhiimsan ee marxaladahan oo kale oo ummadda kala hadlaya waa inay noqoto masaalixdooda diineed iyo ta'aakhiro waa inuu isku dayaa qofkani quluubtooda inuu soo jeediyo inay cashar ka kasbadaan geeridiisa saasay ahaayeen salafku iyo dadkii saalixiintaah waa wanaagsanaa iskumay hawli jirin xoolaha ay ka tegayaan iyo waxaa yaryarkaahee dhaxalka ahe eh. waxaa in fara badan ka waramayeen aakhiro iyo iyo xusuusteeda ayay ka warrami jireen iyadoo aanay xumayn qofku dee inuu dardaarmo oo adduunyada wixii dayn lagu leeyahay iyo wixii tabarucuu bixinaya iyo wixii cid ka dhaxeeya iyo inuu dardaarmo ay tahay haddana dardaarankan caqiidada ayaa ah kii lafdhabarta ahaa ee kabakacdad ahaa inuu qof ubadkii uga tago oo idhaahdo dee ah. sidii ay ugu soo xaadireen camru bnulcaas saxaabigii jaliilka ahaa ee la jiray baa markuu sii dhimanayay ayaa inamadiisiibaa u yimid oo waxay idhaahdeen aabbo in badan baad odhan jirtay allow geeridayaa noo sifeeya oo aad odhan jirtay haddii qof noo sifayn lahaa geerida oo isagoo miyir qaba uu nooga warrami lahaa sakaraadka ayaan jeclaan lahaa waxaa noo muuqata inaad sakaraadaysee bal ka war waa kii jibaala radwa calaa cunuqi wa kaana ashawka fii badni wa kaana nafsii tukhraju min ibra waxaa la moodaa buuraha waaweyn ee silsilada isku xidhan radwo la idhaada inay qoorta iga saaran yihin waxaa la moodaa qodaxda kediga in calooshayda lagu xurbinayo waxaa la moodaa naftayda in irbad daloolkeed laga saarayo cidhiidhiga haysta marka adigu almuhim saasaa maaragtay wanaagsan oo qofku inuu idhaahdo war waa arkaysaane dee waddadaasaan maroo idinkula haysaane de ha halmaamina dariiqa xaqa ha seegina marka imtixaanku ka qaaday waxau idhi id qaala id xadara yacquuba almowt id qaala libaniihi maa tacbuduuna min bacdi maxay idin caabudi anigu markaan dhinto waa socdaae maqaaladay ku jawaabeen qaalinimadeeda ilmo yacquub nacbudu ilaahaka wa ilaaha aabaa'ik ilaahaaga iyo kii aabbayaashaa baanu caabudayna ilaahay adiga ilaaha ku ah aabbayaasha ilaaha u ah ilaah keliya ah umma cid walba ilaaha ibraahiimo wa ismaaciilo wa isxaaq aabbayaashu waa kuwa marka si eraygu aanu ugu muuqanin qoladaa ilaahoodii iyo adiga ilaahaagii oo aan meeshu aan sawirku muuqan ilaahyaal kala duwan inay jiraan way soo afjareenoo ilaahan waaxidan waa isku ilaah keliya wey adiga ilaahaaga aabbayaasha ilaahooda annaga ilaahayaga waa allah alaxad samad lfard ilaahan waaxidan wanaxnu lahu muslimuun saasay ku faanayeen saasay ugu bushaareeyeen saasay ku noolaayeen dadkaa saalixiinta ahy wanaxnu lahu muslimuun falaa tamuutunna ilaa waantum muslimuun erayga islaamnimaa soo noqnoqonaya alislaam alislaam walmuslimuun way nimankanaa diidanaa u abtirsanaya nebi ibraahim iyo yacquub ayaa islaamnimo diidanaa ole annagu de waa inaga xagga dambe ku arki doonnee wa qaaluu kunuu hudan aw nashaara tahtaduu iyagaa waxay dhahaan islaam ha noqonine yuhuud iyo nasaaro noqda ah ilaahayna wuxuu leeya yuhuudinimo iyo nasraaninimo ciddii idin dhashay ee ku abtirsanaysaan ee ambiyada ahaa umay dardaarmin islaamnimay u dardaarmeen ka islaamnimadii haysta ku abtirsanaya iyaga xaigaa ilaaha uu jaraya wanaxnu lahu muslimuun sidaasaa laga doonayaa ummadda islaamku inay islaamnimadooda ku faanaan halka laga yaabo inay dad badani ka xishoonayaan islaamnimadooda iyo digitooda iyo qaarkoodna magacooda markii la dabagalay dadkan debadaha marmara iyagaa <laughs> marka horeba qaar aanay isku qolahayn waxu doontae in yar arsaaqada u doontae ee cabdilaahi iyo cabdiraxmaan iyo lagu xidhay ayay yidhahdeen warfaa jiilaal xagaah magacaasaa noo wanaagsanaan lahaaba iminka magacyaashii odayaashii horee gaboobay ee magac soomaaliga ahaa ayaa dad badan suuqba u ah oo magacyadoodii ay u bedesheen <laughs> laakiin waxaa la doonaya qofku islaamnimadiisa iyo diintiisa dee inuu ku faano oo ilahay baa waman axsanu qawlan miman dacaa ila allahi wacamila saalixan wa qaala inanii min almuslimiin yaa ka hadal wanaagsan ninka islaamnimadiisa ee ku ictisaasaya ee ku faanaya ee faafinaya ee kor u qaadaya wanaxnu lahu muslimuun tilka ummatun qad khalat waa uma tagtay taas aabbayaashiin nebi ibraahim nebi ismaaciil nebi isxaaq waa uma tagtay marka waxa aayaddu ay muujinaysaa sida aabbaha loogu magacaabo aabbo awowyaashana aabbaa laydhaa aabbaa'ig wa ilaaha aabbaa'ika ibraahiima wa ismaaciila wa isxaaq manaa iyaga laftigoodii dee waa aabbayaaluun awowgii waa aabba uun saa darteed baa awow halkuu ka odhan laha hadduu aabba yidhaahdo mushkilad ma leh waa masalo dhaxalkana had iyo jeer xidhiidh si uula laho culimmada qaarkood ay soo qaataan oo ay leeyihiin awowgu aabbuhuu la mid yahay si aayadaniba ay sheegtay xagga dhaxalka baabkaa markay ka daliishanayaan ummadaasi waxay leedahay wixii ay kasbadeen idinkuna waxaa kasbateen laa tusaluuna camaa kaanuu yacmaluun wixii ay samaynayeen laydin weydiin maayo hadduu gaf ka dhacay laydinma qabto idinka haddii gaf idinka dhacayna iyaga looma qabto aayaddu waxay cadaysay shayga la ydhaahdo aanada inaanay ilaahay agtiisa oolin iyo islaamka toona walaa taziru waasiratun wisra ukhraa man camila saalixan falinafsi waman asaa'a fa calayha qof waliba dhibiyo dheef wuxuu geysta isagaa aanadu aadamaha liita ee cadaaladdarrada ku soconaya shaqadooda weeye iyo shuqulka jaahiliyada weeye halkaasibaa markaa waxa ilaahay uu xusayaa qofka liitaa cid wanaagsan oo dhashay oo ku abtirsanayo inaanu ku nabadgelayn nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa aayad ku soo dejiye u leey waandir cashiirataka laqrabiin dadka qaraabadaada aad ku xiga udig wuu u digayo kor buu ugu yeedho hoos buu u yeedho um, jilibadii saro quraysh kuwii ka hooseeyo markii u dambaysay aalubeytkiisiibuu u yeedhay inantiisii faatima wuxuu leeya faatima intaynu ifka joogna adduunyada waxaa doonaysa ee weydiisa waan ku siine aakhira hadduu ilaahay ku qabsada ku maarayn maayo anigoo nebi maxameda marka ilaahay xaggiisa ka dhisnow oo arrinka iska giij oo diin iyo iimaan ayaynu isku raaci karnaa buu nebigu leey calayhi salaatu wasalaam waxa uu nebigu leeyahy waman abطa'a bihi camaluh lam yusric bihi nasabu xadiidkii saxiix muslim ku sugnaa qofka camalkiisu dib rido abtirsiimadiisu ma qadimaysa ogaada qur wuxuu ka warramay nebi nuux oo inankiisii uu halaagii ku tegey islaantiisiina ay badda raacday iyo biyaha oo midna badbaadi laih tusaala qur ku bixiyey fii aakhiri suurati ataxriim saad ka ahriyi karayso waxaa kaloo aynu ka faa'iidaysanaynaa qofku dee haddii ubadkiisu uu xumaado isagu wanaagsan inaan loo qabsanayn lama qabsanayo qof walba sidiisaa ilahay u xisaabinaya saa aayaddu ay caddaysa kale aynu ka fahmaynaa qofku hadduu tegey isagiiyo ilaahay baa sarkay waxba laga sheegin nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu lahaa dadka waxba u kala tirinina kuwa dhintay fa innahum afdaw ilaa maa qadamuu aw kamaa qaala calayhi salaatu wasalaam dadka dhintay iskaga hadha faalladoodiiyo caydoodiiyo axkasheegooda waayo qof waliba wuxuu la kulma wixii oo hore u shaqaystay camalaha waay wa waxay idhaahdeen nimankii gaaleed ahlul kitaabka la odhanayay iyagoo dadka warbaahintooda kala hadlaya waxay idhaahdeen kuunuu waxa ahaataan huudan yuhuud noqda bay aw nasaaraa ama kristan noqda kuwa nasaarada laydhaah tahtaduu waydin hanuuni doontaan bay dadka ku yidhaahdeen qul waxaad tidhaahdaa nebi maxamedow bal labadaa midna noqon mayna allah naga nabadgeliye millata ibraahiima natabicu waxaannu raaci doonnaa millata ibraahiim nebi ibraahim diintiisii baannu raaci islaamnimada ahayd waana diintii nebi maxamed xaniifan isagoo xaqa u soo leexanayay nebi ibraahim xaniifan xumaantuu ka soo leexanayay yahuudiyanimada iyo nasraannimada wuxuu u leexanayay islaamka wamaa kaana min almushrikiin nebi ibraahim gaalada kamuu mid ahayn ummaddan ilaahay wuu tilmaamay oo wuxuu idhi quuluu waxaad tidhaahdaan dadka muslimiinta haddaad tihiin aamanaa billaah ilaahay baannu rumayna wamaa unzila ilayna waxyiga nalagu soo dejiyey ee qur'aanka baannu rumaynay kitaabka yagan wamaa unzila kutubtii lagu soo dejiyeyna waannu rumaysanoo ma diidanin ilaa ibraahiima wa ismaaciila wa isxaaqa wa yacquuba waalasbaad intaasoo nebi waa ibraahiim iyo nebi ismaaciil oo inankiisiiya iyo isxaaq oo inankii labaada isaguna nebi ibraahiima yacquub oo isaguna ina isxaaqa waalasbaad waa inamadii yacquub uu dhale labiyo tobanka ahaa intaaba kutubtii lagu soo dejiye ma diidayna waa rumaysannay wamaa uutiya muusa ilaahay uu ku soo dejiyey muusa wa iisa nabi muuse nabi nebi ciise wamaa kutubtiina waannu rumaysannahay uutiya la siiyey annabiyuuna ambiyadii ilaahay min rabbihim ilaahooda xaggiisa laga siiyey walaa nufariqu kala saari mayno waxaa ummad yahay tidhaahdaan ilaahay baa inoo laqimaye walaa nufariqu kala saari mayno bayna axadin minhum walaa nufariqu ha cafwan laa nufariqu wow baanay lahayn laa nufariqu kala saari mayno bayna axadin minhum cid ka mida ah ambiyada oo kana rumayn mayno kana diidi mayno waa wada rumaynaynaa wa naxnu anagu lahu muslimuun ilaahaasanu keligii u rumaysannahay sidaa dhaha sidaasaa ilaahay ummaddan uu tilmaamay ilaahay baa ka warinaya subxaana hadalladaa xunxune ummadaasi ay yidhaahdeen iyo waxyaabaha ay dadka ku waaniyaan iyo waxyaabaha ay baahiyaan iyo waxyaabaha ay dadka ku soo jiitaan intay dadkii la hadleen ciddii ay isku wakhtiga ahaayeen iyo ciddii ay gaari karayeen baa waxay idhaahdeen waar yuhuud noqda nasaaro noqda ah hanuunteene dadyo haddaa hanuunka doonaysaan yuhuud iyo noqda haddaa horumarka doonaysaan iyo inaad noqonaysaan dadka adduunyada koobaad dee diintayada qaata bay idhaah macnuhuna maaha inay maqaaladan isku waafaqsan yihiin labada qolo taayaadkii hore aynu ku soo marayna qolaba qolada kale inay eedaysa wa qaalat ilyahuudu laysat innasaara calaa shay wa qaalat innasaara laysat ilyahuudu calaa shay qolaba qolada kale ay tidhi kuwaas waa waxba kama jiraan waxooda marka qolo waliba gaarkooday u tidhi badeecadda ibliiskee liidata iyo diinla'aanta bay qolo waliba hanuun ku sheegtay tahtaduu bay saas weeye marka diinlaawuhu halowgu hanuunu yaqaanaa hanuunkana halowbuu u yaqaanaa halowgu horumar u yaqaanaa horumarkana dibdhac buu u yaqaanaa sidaa darteed baynu bilowga suuradda ku soo marnay marka la ydhaa dhulka ha fasahaadinina maxay odhan jireen innamaa naxnu muslixuun waar waxbaanu hagaajinaynaa caalamka oo adiga arkayo yuhuud iyo nasaara waxa dab ka baxaya shiraya waxalla waxaa fitno ka soconaya ee muslimiinta dhexdooda dee say isugu direen iyo sida ay u laayeen iska daayo xataa gaalada dhexdooda waxa dhibaato ka jirta iyaga aloosaya xaqiiqa jirta wey weliba yuhuudda asal ah kuwa nasaarada laftigoodu iyagaa dusha ku sita oo xambaarsan oo ay la ildaranyihin lidalik baa istaraatiijiyadahooda ay ka mid tahay falaasifadooda mid ka mida waxa uu lahaa oo maaragtay brofesaradii jaamacadaha ingiriiska wax ka dhigayay ummada si loo xukumi karo waa in cadow loo sameeyaabuul oo caalamka kolba fitan qayb ka laga abuuraa haddii cadowgaa laga waayo dhulka dushiisa waa in dayaxgacmeedka looga raadiyaabuul dayaxgacmeedka dad isku haysta ama dad kaga soo duulaya waa in loo sheegaa oo laydhaa kuwaasaanu idinka haynaa macnaa si aad madax ugu noqon karto si aanay kuugu soo jeesan si ay codka kuu siiyaan maa ashbaha leyla bilbaarixa maqaalada ninkaasi uu lahaa falaasifadoodu ka mid waa taa ay maanta eh, ka duulayaan bal doorashaa la gelayaa kumayaal kumayaal kilomitir meel inoo jirta ayaa doorasho laga gelaya dagaalka ciraaq ka socda iyo muslimiinta dhexdoodana way ku gelayaan oo kan cod lagu siinaya oo kan lagaga daynaya waa arrin aad iyo aad u cajiiba marka tahtaduu diin la-aantaasay u haystaan inuu runtii yahay wax xanuuna oo maaragtay iyagu say u arkayaanbaa ah, dadkana ku ambinayaan ilaahay subxaana wa tacaala ummaddan waxa uu farayaa inay noqdaan dad istiqlaaliyad leh oo ilaahay waxa u laqimaya qaadanaya oo ku kalsoon oo ambiyadooda ku tiirsan oo awliye qul bal millata ibraahiima xaniifa maya waxaanu raacaynaa diintii nebi ibraahim nakhtaar wanatabic wanacmal milata ibraahiima xaniifan diinta nebi ibraahimna dee nebi maxamed baa sheegoo waxau ihi diintii nebi ibraahim baa ilaahay igu soo diray si aan uga saara qalqalooc ay dadku geliyeen oo aan u toosiyo wamaa kaana min almushrikiin nebi ibraahim mushrikiinta mu ahayn gaalada yuhuuddu waa mushrikiin oo cusayr bay yidhahdeen waa ina ilaahay kiristankuna waa mushrikiin oo waxa ilaahay la caabudeen ciise mushrikiintan kalena qoryihii dhagaxaanbaabay dul fadhiyaan hadalkanoo kale waxaa la yidhaahdaa tacriib sarbeeb weeye haddii maalan qof aad la hadlaysa aad tidhaahdo dee waar anigu caynkaa mayihin qof baa sheekaysanaysaanoo waxaad ku celcelinaysaa uun dee waar anigu beenaale anigu dee tuug hebelow waxaa halkaa laga fahmayaa waxa aan iska anfiye ah marka macnaheedu waxa weeye inkastoo dee aanu kugula garrami karinoo hadal cad aanu ahayn wamaa kaana min almushrikiin nebigani mushrikiinta kamuu mid ahayne xaniif buu ahaa muwaxida idinkaa mushrikiina marka nin mushrigi nin muwaxida siduu ugu abtirsan karaa ummadan islaamka iimaanka wanaagsane miyirka qaba ilaahay aqbalaya wuu u laqimayo wuxuu idhi quuluu aamanaa billaahi wamaa unzila ilayna wamaa unzila ilaa ibraahim ilaa akhir aaya waxaad tidhaahdaan waxaanu rumaynay ilaahay waxaanu rumaynay ilaahay iyo kutubtiisa iyo rusushiisa mana kala saarayno rususha iyo kutubta aamanaa billaah ilaahay baanu rumaysannay hadday iyagu yidhaahdaan ilaahay anaba waanu rumaysannay halkan dambay ku dhacayaan intan dambay ku dhacayaan ambiyada halkan ilaahay uhi rumeeya idinku dadyaw muslimiinta ahi waa ambiyaday iyagu yidhaahdeen annagaa rumaysan nebi ibraahim nebi ismaaciil nebi isxaaq nebi yacquub asbaaduna waa inamadii yacquub labayo tobanka ahaa nebi yuusuf ka ahaa nabi muuse nebi ciise intaa iyo wixii kutub la siiyey oo dhan laa nufariqu bayna axadin minhum wanaxnu lahu muslimuun annagu kala saari maynee waanu wada rumayna ilaahay iyo malaa'igtiisa iyo kutubtiisa iyo rusushiisa waa arkaantii iimaanka weeye halkaasaa aynu ku kala hadhaynaa innaga iyo iyo dadka aan muslimiinta ahayn waa kan ilaahay xusay alla waxau idhi fa in aamanuu hadday rumeeyaan bimili maa aamantum bihi bimili iimaanikum iimaankiinna oo kale faqad ihtadow way hanuuneen wainta wallow haddii ay sii jeedsadaan fa innamaa hum iyagu fii shiqaaqin khilaaf bay ku sugan yihiin shiqaaq aad bay idin khilaafsan yihiin fasayakfiikahum ullah ilaahay baa kaaga fillaan wa huwa asamiicu alcaliim kii wax walba maqlaya wax walba ogsoon weeye sibqat allah quuluu nattabicu sibqat allaah ilaahay diintiisaanu raacaynaa dhaha sibqat allah ilaahay diintiisaanu raacaynaa dhaha oo mabda'a u caddaysta waman axsanu yaa ka wanaagsan cidina kama wanaagsanee min allaah ilaahay sibqatan xagga diin ahaan ilaahay kama diin wanaagsana diintaa islaamnimadu dadka u xulay wa naxnu annagu lahu ilaahay caabiduun kuwa addoommo u abaannahay oo isu dhiibay sidaa dhaha ayaa ilaha subxaanah iimaanka ilaahay u raalliga ka yihi islaamnimada uu raaliga ka yahay waa taa nebi maxamed iyo asxaabta haystaan taasaa lagu qiyaasaya waaya ilaahay taasuu taskiyeeyey taasuu hambaliyeeyey marka iyagu idinma qiyaasayaan arrimaha maqaayiista iyo akhlaaqda iyo qiyamka iyaga lagama eeganayo idinkaa la ydinka eeganaya jaangooyadii iimaanka wanaagsan ee alla tixgelinaya ilaahay agtiisa qiimaha kale waa iimaanka nabi maxamed iyo asxaabtiisu lahaayeen marka waxaa ku tidhaahdaan war iimaankaa wanaagsan baa ilaahay u nafaraye haddii aad kaa rumaysaan waa hanuunteen hanuunku yuhuudnimo iyo nasraannimo iyo kuma jiro maalan yuhuudda haddii iminka la weydiiye ambiyada ilaahay waxa uu ka qabo dee wuxuu leeyahy anugu muuse waan rumaysta kan kale nasaaradu ciise waa rumays inkastoo de ay u rumaysan inuu ilaahay ama ilaahnimada qayb leeyahy nebi maxamed ka waran ka ugu sahlan baa odhanaya waan ixtiraamaya haddii mid muslimoo mid soomaaliyaoo madow lagu dhaado la yar nuneeyo dee maxamed un weydii waa nebi maxamed ma rumaysanta haddii aanu markaa rumaysnaynoo dee fikradan uu qaba wuxuu leeyahay waan ixtiraamaya nebiyada waan ixtiraamaya baan halkaasu ka bilaabaya waan rumaysanahay afkiisa laga maqli maayo haddaanu dee munaafiqadayni may anugu dee nebiyada waan ixtiraamaya maxamed waan ixtiraamaya maxamed waan ixtiraamaya wuxuu kaga cararaya waan rumaysnahay dadka muminiintahay sidaasay u wada rumayseen ambiyada ilaahay iyo kutubtiisa dhammaan laakiin dadka diimaha kale haystaa kutubtana qaar ka mida bay waan rumaysanahay ambiyadana qaar ka mida bay yidhaahdaan waa rumaysannahay waa iimaan dhantaalan oon ilaahay aqbalayn iimaanka dhammayska tirani waa kan ilaahayna wuu ku ammaanay nebi maxamed iyo asxaabtiisii aamana arasuulu bima unzila ilayhi min rabbihi waalmu'minuun kullun aamana biاllahi wamalaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulih laa nufariqu bayna axadin min rusulih waqaaluu samicna waadacna qufraanaka rabbana wailayka almasiir saasaa ilahay uu ku ammaanay halkana saasuu ku xusay faqad ihtadow waxaa laga fahmayaa diintan siday asxaabtii nebi maxamed alayhi salaatu wasalaam u fahmeen inaynu inaguna u fahmno waxay asxaabtu sawaabo arkeen iyo diin ayaynu arkaynaa waxay asxaabtu ka baydheen ee nebi maxamed ka dayriyay waa laga baydhaya waladiina tabacuuhum biixsaan buu qur-aanku ammaanay samafalka kuwa ku raacay asxaabtii nebiga waa wasatiyada iyo dhexdhexaadnimada ilaahay uu ku ammaanaya ummadan aayaadka soo socda wa wakadalika jacalnaakum ummatan wasata ummad dhexdhexaada way xagga caqiidada caqiidada dhexdhexaad baynu ka nahadoo dadka qaarkood ummadaha caalamka ku nool waxay dafireen macbuudba waxay idhaahdeen ilaah la caabudaaba ma jiro ilaahayba ma jiraba subxaan allah qayb ka midhina cid ilaahnimo xaq u yeelanin ayay kula dulku feen oo adiga arkayo dee makhluuq qayb kamida bay caabudeen sitaa nebi ciiseoo kale iyo maryami qayb ka way ka sii dareenoo wax alla wixii ka soo horbaxaba waxay u kanaaba ilaaha bay idhaah ilaahii horey tuurayaan dabeedna sanad walba ilaah cusub buu leeyahy hindiya caalamkaa qayb dhanoo caalam ka mida ilaahiyadooda sanadkiiba mar la qoraa oo lasoo in fara badan oo ka mid ah. lagu daadinaya sanadka dambe qayb kalea lasoo qoraya caanaa lagu soo maydhaya sanamyaashaa saasaa lagu caabudaya haddana waa la rawxinaya saasaa lagu wadaya subxaan allah kuwaasina wixii ka soo horbaxaba ilah bay ku sheegeen kuwanina wax ilaahoo jiraa ma jira bay yidhahdeen muxidiinta ahaa ilaahnimo ilaahay inuu jiro allah oo ka xaqa aha isagu cibaado xaq u yeeshay inuu yahay ayay qireen ummadani saa darteed waa ummatan wasatan iimaankaa jaangooyada leh qiimaha badan wey wain tawallow fa inamaa hum fii shiqaaqin fasayakfiikahumullah haddii ay sii jeedsadaan khilaaf bay ku sugayeen khilaaf shiqaaq waa khilaaf sibqat allah marka xagga horey raacsan bal milata ibraahiima baynu soo marnay waxaad tidhaahdaan yuhuudna noqon mayno nasaarana noqon mayno milata ibrahim baanu raacayna sibqat allah ilaahay diintiisii baanu raacaynaa waman axsanu min allahi sibqa ilaahayaa ka wanaagsan diin ahaan ilaahay waxa uu leeya waradiitu lakum lslaama diinan waman yabtaqi hayra alslaami diinan falan yuqbala minh alislaam ayaa ilaahay ummadan uga raalli noqday marka diinta ugu wanaagsan ilaahaybaa dadkan u dooray wa naxnu lahu caabiduun sidaa dhaha waxa isweydiin leh maxaa diin allaahi loo odhan waaye diin allaahi waman axsanu min laba arrimood bay culimmadu xuseen aayaddu waxay xidhiidh la leeday sababu nusuulka waataynu hore usoo xusnay sababu nusuulka oo la fahmo wuxuu kaa saacidaa macnaha qur-aanka fahamkiisa nimankan aayaadku ay deedifaynayaan siiba nasaarada ayaa waxay caado u lahaayeen ilmuhu markuu dhasho toddoba cisho jiro ayaa la soo qaadayaa biyo sibaaq leh ayaa daf la siinaya kolka biyaha la geliyo boobku uu hayo ilmaha yar ee laga soo saaro ayaa la odhanayaa imikuu kiristan hagaagsan yahay intii hore maynaan hubina kol haddaynu biyaha juqsiinay imika waa <laughs> biyo la geliyay miskiinka yar imikuu kiristan hagaagsan yahay kol haddaynu sibaaqaynay waa kuwan hinduuska laftoodu dee waa kuwan sibaaqa halkan aad ku arkayso hindidan dee mushrikiinta ah waa kuwan sibaaqa saa isu mariya qaarkoodna farta arrin aad u khatara wey kolkaasay dabeetana sibaaqaasay wadan jireen halkaasaa ilaahay uu soo dejiya aayaadkanoo kaasi ma aha diin iyo sibaaq qofka qabanaya ee sibaaqa qofka qabanaya iyo midabka aan muuqaalkiisa iyo macnawiyaadkiisa ka fuqayn waa diinta weeye kan aroorta marka saabuun lagu maydho u ka maydhmaya laakiin iimaanka iyo akhlaaqda iyo qiyamka iyo dhaqanka diintani leedahay qofka way ka muuqanayaan macnawiyaadkiisa iyo muuqaalkiisa labalaba ummadda way ka muuqanayaan ummadahoo dhan way kaga duwantah sidaa darteed iyada oo diintu ah mid dadka bedasha sida rinjigaa gidaarka la marinayaa uu u bedelo daraaddeed baa ilaahay sibqa ugu sheegay diintu hadday dadka bedeli weydo oo dhaqankoodii waxba ay ka sixi weydo oo iyaga iyo jaahiliyaddu isku muuqaal egaadaan oo isku mawaaqif egaadaan dee sibqatallaahi ma haystaan gidaarkan iminka hadduu eh, marka la rinjeeyey markii uu rafka ahaa talbiista waaso ma kala duwanaan wuu kala muuqaal rooyi marka ummadda mawaaqifteeda iyo dhaqankeeda iyo muuqaalkeeda intuba waa inay sibqatallaahi yeeshaan ummadda islaamka lahaa sibqa khaasa waxay leedahay muuqaal gaara eh, mumayisaad gaara waxyaabo ay kaga duwantahay ummadaha kalaa jira saa darteed ilaahay uugu tilmaamay diintiisa sibqa qul waxaad tidhaa nebi maxamedow atuxaajuunanaa fillaah ma ilaahay baa nagula doodaysaa wa huwa rabbunaa wa rabbukum annagiiyo idinkaba isagaa rabbii noo wal ah walanaa acmaalunaa annagu camalka yagaannu leennahay walakum acmaalukum idinkuna camalladiinaa leedihiin dadkiinna gaalada ahaw wa naxnu annagu lahum mukhlisuun annagu ilaahay daacad baanu nahay oo waan u saafi yeelaynaa cibaadada am taquuluuna ma waxaa odhanaysaan yuhuuddiiyo nasaaradii ilaahay u deerifaynaya ina ibraahiima wa ismaaciila wa isxaaqa wa yacquuba walasbaad intaasoo dhammi nebi ibraahim iyo isxaaq iyo ismaaciil iyo yacquub nebi ibraahim iyo inamadiisan oo dhan macnaha isagunbay ka farcayn ismaaciil isxaaq yacquub iyo asbaad intaasi ma waxaa leedihin kaanuu waxay ahaayeen huudan aw nasaara yuhuud bay ahaayeen ama kristan ma la shir imanaysa oo dadka u sheegaysaan buu ilaahay bal dooduu ilaahay u fura eeg qul waxaad tidhaa nebi maxamedow la doodo a antum aclamu ma idinkaa ogi badan am illaah mise ilaahay allahu aclam ilaahay baa garanaya waman adlamu yaa ka gardarro badan buu ilaahay yidhi minman cidda katama qariyey shahaadatan markhaati cindahu agtiisa ahaaday uu og min allaahi ilaahay xaggiisa ka yimi ilaahay uu ogaysiiyey qofka qariyey yaa ka dulmi badan cidina wamallaahu ilaahay muu ahaa nin bikaafilin mid ka warla camaa tacmaluuna waxaa samaynaysaan ilaahay wuu ogyahay waxaa laga cilaaya waxaa samaynaysaan kol haduu ilahay xogaalu yihi tilka ummatun qad khalat ambiyadaa tagtay waa ummad tagtay lahaa maa kasabat wixii ay ummadaasi shaqaysatay bay leedahay walakum maa kasabtum idinkuna waxa aad shaqaysateen baa leedii walaa tusaluuna camaa kaanuu yacmaluun wixii ay samaynayeen laydin weydiin maayo ee cid walba ilaahay camalkeedu ku abaalinaya waa dood wey erayga qul oo soo noqnoqonaya waa usluubu talqiin ilaahay baa u laqimaya subxaana nebi maxamed asxaabtiisa ummadda islaamka qofka muslimkaa markay dood iyo daliil noqoto diin la xidhiidha cidi kagama guulaysanayso hadduu dee aqoon leeyahay wey hadduu jaahiliyoonu diintiisa waxba ka garanayn danba waa loogu cabiye oo wixii la doonaa laga dhargin karaae hadduu waxuun garanayo arrimaha caqiidada wax ka garanayo de waa kan ilaahay u laqimay sidaadhe oo sidaadhe oo sidaadhe marka miiska dooda la ysugu yimaado kii waliba iska aamusi atuxaajunana fillaah war ma ilahay isku haysana ma ilaahay waxdaaniyadiisii iyo keli noqoshadiisii iyo xaquu leeyahay ayaynu isku haysanaa ma halkaasaaba taagan tihiin wa huwa wa rabbukum labadeennaba isagaa ilaahaynoo oo maxaa idiin diiday eraygaasu waxaan kale ilaahay ku barbar wadaan ma iska daysaan annaguna camalka yagaanu leenahay idinkuna camalkiina walana acmaaluna walakum acmaalukum macnaheed waxa weeyaan dee annaguna camalkayaga waa kaasoo waa muuqanaya idinkana wuu muuqanayaa lakum diinukum weliya diin bay isugu biyo markii ay diideen xaqii iyo sawaabkii ayaa laleeyahy ka beri noqdoo ha u khushuucin oo iyaga ha isu dhuldhigin oo ha u mujaamalaynina wanaxnu lahu mukhlisuun sidaa u caddeeya annagu ilaahay baanu mukhlisiin u nahay mushrikiin ma nihin ilaahay cid kale lama caabudayno awlaad uma sugayno ilaahay baanu daacaduna ilaahay wuxuu idhi adana subxaana mar kaleu ku celiyo ma waxaa odhanaysaan intanoo nebihi kaanuu huudana w nasaara masaasaa layidhi yuhuud baa haaniye nasaara labada waa la yaqaanaa yahuud iyo nasaara waxay yihiin masaasaa odhanaysa ha odhannina hadday yidhaahdaanna waxaad ku tidhaahdaa qul a antum aclamu am illaah ma idinkaanu warka idinka qaadanaa ogi badan mise ilaahay marka dee ilaahay baynu ku jawaabaynaa allaahu aclam ilaahay baa garanaya inoona sheeg wixii xaqiiqadu ay ahayd in la qaatana wayt warbixinta ilaahay iyo warbixinta makhluuq markay iskhilaafto qofka muminkaa ah wuxuu qaadanayaa warbixinta ilaahay subxaana hadday gaalada wax badan daldalaan oo wax badan diraaseeyaan diinta ilaah iyo qur wax sheegayaan qur waa inuu qofku rumaystaa kitaabka qur iyo ilaahay subxaana watacaala warbixintiisa oo aanu iyaga waxba ka qaadanin hadduu laakiin yidhaahdo sidanaa la sheegayaa sidana akhiiran la gaadhay oo taasaa caalamiyahoo tanaa la sheegay waa inuu ka soo dulbooday uun subxaan ilaahay wuxuu nimankii ku eedeeyey arrin weyn waman adlamu miman katama shahaadatan indahu min allah yaa ka dulmi badan miman katama katama waa qariye weeye markhaati cindahu markhaati u hayay oo yaa u sheegay min cindi illaah markhaati ilaahay uu u sheegay qofka ilaahay uu i waxaaya waxaa dadka gaadhsiiyo markhaati ka noqay qariyey waa markhaati diineed qofka qariyayaa ka dulmi badan cidina laa axada adlamu minhu kaasaa ugu dulmi badanoo sideedaba markhaatiga in la qariyaa waa jariimad weyn markhaatiga diineedoo lasii qariyaana waa jariimad ka sii daran marka iyagoo ogsoon nebi maxamed iyagoo ogsoon qur iyagoo ogsoon ummadda islaamka iyagoo garanaya yacrifuunahu kamaa yacrifuuna abna'ahum baynu arki doonnaa sida ubadkooda ay u garanayaan bay rasuulka u garanayaan ayay dafireen wama allaahu biqaafilin camaa tacmaluun hanjabaad aad weyn weeye ilaahay ma moogo oo kama warla'a waxaa samaynaysaan ilaahay wuu og yahay waxaa samaynaysaan haddii lagu yidhi qofkii madaxdaad ahaa ama mas-uulkii hebela awoodda lahaa waxaad maanta samaysay wuu og yahay sawirkaad bixinaysa waa maxay waa in badan inay jooradda dhigayso iyagoo baqanaya bal ka warran ilaahay boqorkahabaa lagu leeyay wuu ku ogyahay waxaad samaysay ilaahay subxaanah hadda wuu kaa ilaahay marka waa tahdiid aad iyo aad u adag ilaahay uu saaray waxa weeyaan ambiyadaas cidda ay ahaayeen ilaahay isagaa caddeeyey ummada islaamka ayaa ku abtirsan karaysa yuhuud iyo nasaarana malcuuniina aynamaa uqifu saasaa ilahay u nacdalo gaar buu allah subxana wa taala